min kwniha cinda zamzam zamzam agdiyay eto taasay kasugnaatay eelki zamzam biyosa iswaraabo gali onogsay nuujisado xataa marad ilaa kumaraano bihim biumi ismaaciil wabniha ku hakumaraano rufkaton jamaaca hakumaraan ay jamaacatum rufkadaas oo min jurhum min qabiilati jurhum qabiiladun juramna ku ahaaden o ahlu beytin xataa marat bihim iyo ku maraan o ahlu beytin ahlu beeda maraan ahlu beedkaas oo min jurhum min qabiilati jurhum jurhum qabiiladoo kumide muqbiliina haal in ku qaabilsan ha maran min dariigi kadaa dariig kadaana kuqaabilen yani maka waa gawsha heshe ha kuqaabilen wa fanazaluu degeena fi asfali maka maka sheertiye iyo degen asfalkeed iyo degan fara o arageena daa'iran shimber iyo arageen daa'irkaas oo caaifan yani bi wareegaw yaxumu cala lmaai wayataradadwa walaa yujaawizu gudibaane bi wareegaw bi kase faqaaluu may kagolen ina hada daa'ira shimberkan kan layaduuru wareege calaa maain bi korshoo wareege shimberkan shimber bi marki lay kor wareegaw la lacahduna un ogaalkanana bi hada lwaadi waadigan ka ognana walhaal ma fi fi lwaadi waadig dhadis un biin han waay sudan ognana waadigan bima ka ogaay faarsalu direen jariyan rasulan iya direen aw jariyayni rasulayni lam rasul iya direen fa idan isla marki hum annaasa dadki bilmaai biya hakadi waay shimbirkiya kobrahena meeli roog iya ba fiiriyeen waaba bi badul surmen farajacu ha nagden rasul dadkilidiri faakbaruu rasuli kabrenahom qoomki an kabren jurumti gabiladi dadkidirsaden an kabren faakbaluu qoomki hagaabilen wa umu ismaacilna haal cinda almaayi biyoog diyo roog faqaalo onkoyan merena ataadanina edmaase lanaauna ednin edmaase an nanzila naxnu nin hadegno cindaka yagda hadegna dadbaadiyaho guraa eleywa kalkun biibho unta lakeli bimaka ogaayne baalaha degaana kuweheliyaana intaa degaana daalad meertay nacam ha dega walaakin laa xaqa xaq lakum isin agmalihiidin filmaay biyo agmakalihiidin kaaluu may kagooleyna nacam ha saylataa baala lehe degaan oo nogadadaas biyo xagmakalihiini adisku leh bes fanazaluu markaasa ha degen qaala bnu cabaas cabdullaahi bn cabaas may kagoolay gaala nabiyo naomay ka gooray sala allahu alayhi wasalam fa alfaa dalika kaas ya helay uma ismaaciila uma ismaaciil ya heli fa alfaa dalika alunsu wiilkaas kaasa waa helay uma ismaaciila ya heli wahiya umu ismaaciilna haal tuxibu jeela alunsa wehel jeela fanazaluu degena guurena meeliyaha degena faarsaluu direen ilaa ahlihim eheliyaalkooda kalena dadaan direen meeli degnaayen dhongaa kuguraayen fanazaluu degeyna macahu fanazaluu ehelkiina degeyna macahu macalgoomi goomka macashoo la degen hataa ida kanuu markay haadeen biha fiha makadi dhahdiya ahla abyaatin deediyaale helkood marki nagadeen oo lambaa guurayo meelaha degi washaba lgulaamu kurinki kuriki oo ina baarbaarsulay ismaaciilha watacalama baraday alcarabiyata dadkusa la degiya carabe carabti baradi minhum min jurum gabiiladu jurum baraday wa anfasahum wa kana haaday anfasahum kaan ku wanaagsan haaday wa acjabahum kaan lakajeelan badanya haaday xiina waktigi shabahuwa walaamka baarbaari falama adraka marki tabargaliya zawaju guuriyeeno juruminti hu gulaamkiya imraatan gabarkan guuriyan imraadaas minhum min jurum gabiilada jurumku dalatea ka dareen wamaatat may geeriyootay umu ismaaciila nabilahi ismaaciil aadis iya geeriyooti fajaءa ibrahim ibrahim yakoy bacdama taزawaja ismaaciil yakoy ilaa waktidaasa kumagnaay yani warnama kuhaay meela skaroogaso yani falastiin iya yani waa kay baytulmaqdis aroogeyo ilaa arishay kuguursado zawjadiis isku geeriyoosmanagan a fajaءa ibrahim ibrahim kalsawunya ilahay kakalsawunya ilahay n aamin iyo helkiishay besaskukutab meela dacwadi kabaafiyo falastiin iyo yani iya nagadi shama gali faja ibrahim wakoy bacdama tazawaja ismaaciil marki guursadi bacdishe yudaalicu haal hindi hindeeya tarikatahu tarikata isma ibrahim ibrahim wali kutabi zawjadiitisi onogishay soo fiirfiiriya falam yajid huwa ibrahim mehelna ismaaciila arisha ismaaciila dimanka koyn fasala huwa ibrahim suaali imraatahu imraata ismaaciil ismaaciil zawjadiisa suaalay canhu can ismaaciil ismaaciil heshe warsudi faqaalat imraadi meertay karaja bahi yabtagi hal dalabaayo lana una nin dalabaw wa fi riwaayati yasidu hal ugaaraw lana una nin ugaara ugaaraha ninkeedahay geetunga jare yani ugaaraha ninkeedahay wa uma sala huwa ibrahim suaaliha zawjidiya suaali can cayshihim nololood iyo warsadi wa hayatihim an hayatihim qaabsho iyo warsadi qaabki ong nooling i nololiho dhong walika noolinga warsadi faqaalat imraadi meertay nahnuna bisharin sharya kasogongno naxnun fi diiqin cariiri yakajan washidatin wafi shidatin shidi yakasugan neerti washaka o aada ilayhi la ibrahim an o aadi odaygo hangali umaka saas arishay ha walba meer walkalman sheegna yani owaada an sheegasi waay qaala ibrahimu may ka goolay faida jaa zawjuki masugaayo zawjka adi kooyoob ikrai in akri alayhi ala zawji zawj korshay alsalaam salaam inka akri waquli lahu lizawji mangaraasehan ayir catabata baabika ayir doori catabata baabika baabka dersaanshay doori dheh hed yuayir usuba dooriyay catabata baabihi baabi daari daartil baabshay usuba catabada isbedeleeyey ada doori le isku dheer falama jaa ismaaciilo nabi ismaaciil marki koya kaanahu ana ismaaciil ismaaciil waa lamid aanasa us oo dareemay shayan shay dareemi waa lamid aw shay koyaw shay soo dareemi waa lamid wa faqaala ismaaciil may kagoolay hal ja'akum min axadin axadun geega hasin kooy jare gaalad maertay nacam ha ja'anaa maynin kooyay shaykun odaygo kada sifatuhu sifadiis erta kada wakada sida isada isada erta yanin kooy fasala huwa rajulka naa un ina warsaday canka adeegaana warsaday fa akbartu aninan kabray sheekhi an kabri fasala huwa sheeki odaygi warsaday ni ani warsaday kayfa cayshuna nololaan seeta idi warsaday faasbartu anin kabray huwa sheika odaygi ana unubu fi jahdin mashaga fi mashagatin mashaga washidatin shida kasugunna sheegi qaala emay ka goolay yani wa kay ismaaciil fahal awsaaki fahal awsaa huwa sheeka dardaarmay ki bishayin shaykin dardaarmay jare qaalat um ismaaciil maertay nacama amara huwa sheekh nian may amray an akra ini an akriyo calayka korka asalaama salaamka akri wayaqulu mayka lahayay ha hayir doori catabata baabika ilbaabka dersaanshay dooriya ka eri qaala ismaaciil umeray dahabka adkaas abi awkay waay wakad amara huwa abi awkay may amray nian may amray an ufaariqa ini an awkay ahay lankaaso hadhawayti handhawayne ba awkay ahay mayn yamray anu faariqa ini ana faarugo kiyada ka faarugo taasa yamri kolay adiog wali halayti kolay faaruga liyari ilbaabka dirsaansa doori tadilkijeeday ku furay wari fadalaga huwa ismaaciil furay ha imraadiya furi watazawaja guursaday minhu min jurhum qabiiladii lidegnaayey jurhum haay jurhumiinta haayeen baalis degnaayen ukraa imraatan ukraa tokalka guursadi lanku gabartiisa marki dam guursadi falabita nagaada ibraahimu ibrahima nagaaday canhum can ahlihi ehelsia kuna gaadi maa shaa allahu ilahay wali doonay maasimon shaa allahu ilahay doonay kuna gaadi uma tata ibrahim kooy hum alahla ehelki an kooy ismaacili zawjadiis an kooy bacdu bacda dalika falam yajid huwa ibrahim hadina mahelne hu ismaacil mahelna fadakala gali cala imraati imraati ismaacil ismaacil zawjadiisan gali harishay zawjadiisisaysin gali fasala suaali hadhawaytay canhu an ismail ismail heshe fasala ibrahim sual anhu an ismail arikiya sual awa ismail ari gaalad meertay kharaja huwa ismail bahi yabtagi hal dalabaw lana un anin dalabaayon guri anin weydiya qaala ibrahim meeray kayfa antum isinsetin wasa'ala huwa ibrahim suali ha imraadiya suali an cayshim nololiyo iwa an heyatim qaabsho iyo warsadi gabr caagilade haytay tantii hooday fagaalad meertay naxnuna bikayrin akasugun meerti wasaatin naxnu bisaatin waas ahaanshiya kasugna nololfaylaki jarn waasanad amaanti cala llahi tacaala walbadka noolas mayl faday goskon hadilaykinkoy xaalada dhong ininsishaldhigna kalku dooltidii hor yani lan hadilay lanku arag diyaawal diyaali dhong insheegdi dhibaatay rafaade tan hadi kalkun waa koreed yani waa kay agli leh o agilid ahayti kheyra kasugna sice kasugna erti mana waasanad amaantay cala llahi tacaala amaanti ibronyski war ilahay si ka ganacsango mana maayi nololin saase walay ordhaan kanoolayti hor ordhaanti hor walay kanoolayti leyan kanool un gurigi iyo laha ugaaray ugaarti biyogilay waraabahay hilib bilay waraabahaya nololiyo yalay laakin may bua degnaanta kishal kishal ay mana tan kolkun gabar degan oo caqilade hayti soojki sifa yani awshay sifaylahan dhaw hayti haddana yani ilahay amaana haytehen waa kay khera kasugnaati faqaala may ka golay ma dacamukum dacamki ma eyu kaalad merta alamu dacaamun alamu dacamkan hilib waay qaala ibrahim meray fama sharaabukum kaalad imraadi merta almaau sharaabun almaau sharaabkan bi waay qaala ibrahim hilib ibilay ka nool erti mana qaala ibrahim ibrahim ay kagoolay alayhi salaatu wasalaam allahuma ya allahu aley barik barakay lahum liahli maka ahlu makan barakay filami liban barakay walmaayi bin barakay hilib ibi bilah barakay eri mana hilib iyo biyo oo iswaafagaayan ilahu sii waayo qaala nabiyuna humay kagolay sala allahu alayhi wasalam walam yakun lahum liahli maka man sugnaan yoma maalintaas xabon xabad man sugnaan miski i badarkel magabn waa hilibkaasi biyo wasayl waraabe zamzamkal waraabe hiliba laame bes walaw kana lahum iyo lahaantoodi walaw kana xabon xabad lahum liahli maka an sugnaade fadi dacaa ibraahimu ibraahim ilahi an tuga fadi lahum liahli maka fihi في fi lxabi xabadaasa ilahay intuugu fadi qaala nabiyu naw may ka goolay barakadii daraadiye fahuma ay laxmu walma hilibkiiyo nayaw biyo laa yaklu axadun axad malakaala nagdaw calayhima cala laxmi walmaayi malakaala nagdaw bigayri makata maka keyrta malakaala nagdo wa ilaa hadii lakaala nagdo lam yuwaafiga lamadi muwaafagaayaan hu axadkaas muwaafagaayaan lang oo oh, hilib oh, i ibilay oo kasaala nagadaw ku nool ado kor makan hayna majartori rasuul sala allahu alayh wasalam ilaa hadii bi iyo hilib lay ameer qofka muwaafagaayaan oo oh, agbara kadhiya mana isudonsi kale nagade masalan wal argay wal hamari dadka bersay wal hamari agbar wakto la jara mana kalkun yani bilay waraabe hilib lay hilib lay amay hilib lay dadki ama bilay waraabe bes marka demb luga le bara ku bilaawaya qofka isudon babulere bes bahele reed mana of lugaha kubara milo kubari atarsusa yani atar kalku malakaala nagdaayan aliley mana laakin makahoobad roogdo bi iyo hilib lay kanoolada korta liley mana bi hilib lay bes hilib lay iswaanto bi lay dhanto nooladan ducaadi nabilaahi ibrahim daraadiye wa fahuma laa yaklu calayhima axadu bigayri maka wa maka lawaafago kor laakin maka eyr sameya ala alaa tanzilu faqaalat imraatuho wa fi riwaayatin fajaءa huwa ibrahima koy faqaala ibrahim er ayna ismaaciilo ismaaciil waka faqalat imraatu mertayhin dahaba huwa ismaaciil sabi yasidu hal ugaaraw hanin ugaarahay a idooda hanin dilahay faqalat imraatu mertay hadhawayti alaa tanzilu antaad maa madegaaso fatadcama antaada aanto watashraba dhamaase mafadheedaso surunga iskulwarsadaane mafadheeto serti elanyankasaanman sheegahay bilo awshay ah mane laakin yani aklisheelay kadhawaay hayta kadhawaay hayta mana si hor boolin sheega fadiaashe kule hedho aslkuyaal laakin man sheegahayo islamada meelod imtixaanka jare lang marte walna yani firfiriya kalka yani fedho erti mana hada wala amase walna dhamaase qaala ibrahimu may kagolay wama dacamukum dacaamkin wey wama sharaabukum sharaabkina mey qaalad meertay dacaamuna alaxmu wa sharaabuna almaau wa wali hoda ilafidira dacaamkana hilibu sharaabkanana biu qaala ibrahimu mere allahuma barik lahum liahli maka ilah ahlu makan barakey fi dacaamin dacaami ahli maka wa sharaabin sharaabi ahli maka ilah barakey qala ibrahimu qala abulgasim maya qala ibnu cabas hadiiski lanki weriyaayo qala raawi raawig xadiiski weriyaayo yani waa kay masalan dheeray raawig xadiiski weriyaayo abi hureyr mahayn ibnu cabas hayma qala raawi cabdillaahi bnu cabasa kuriya cabdillahi bnu cabas qaala ah yani wa kay saas a qala raawi raawi may ka golay cabdllahi bn cabas qala bn cabas may ka golay qala abulkasimi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsa may ka golay barakatu dacwati ibrahima wa haadihi tan oo makiyaal barakatu dacwati ibrahima wari nabiy llahi ibrahim sala allahu alayhi wasalam ducaadis barakadiya wari e kade makada yani min kuli fajin walanka koyana nooc kasta ada fada ka helaasmanamiliada oo gudaar eh meelo lanka bana yani lankas wadan kasta roogab may ka dadaaleyse makalay makaolka deersi fadi ata nafti fursada la waayo maahayn hadu masao toosag maahayn makalaysa walka deersi fadi waa ka marki barya kudaarteeda inta ka abuurtay ka deerto sa lankasta saasaka galbisha ilahay karidi a feed hoobad yani makadeeda seet fi kuli dacaamin ka helaas mana wal kas kas yo guuyin usulinyin iyo helaas mana ilahay barakadii mana barakadin duaay gabal shiidalow e walbanka baano yani aragta lakuyaaba timir timirta melo ka yaalan timir timir elar laakin walkel ma aragaas taasatan yani fi kuli dacaamin alkele barakadi nabiy llahi ismail ibrahim wa qala n faida jaa zawjuki qala ismaciil ismaciil may kagoolay faida jaa zawjuki zawjka hadi koy fagra'i akri aleyh ala zawji asalaama inka salaam wamuri far hi zawjka far yuthabit yani isuga catabata baabi baabi ismaciil ismaaciil ilbaabshay dersaanshay hisugahe far falama ja ismaaciil dhuji mana zooji dhujiya lanije falama ja ismaaciil deurfayl watantihoday mee dhujiya lai falama jaa ismaaciil ismaaciil marki koy ya gaala ismaaciil may ka goolay wala dareemay hal ataaku min ahadin ahadun ahadkin koy jareen gaalad meertay nacama ataana may nin koy shaykuha nin koy xasanulhayati gaabshay wanaagsan oo lanfayle e yani wa kay khiyaarnag khiyaar ewa ninkoy waasana dhamaantay alayhi ala ibrahim nabilahi ibrahim amaantay fasala huwa sheeki sualayni ani anka adegay warsadi faakbasto anin kabri sheeki in kabri fasala huwa sheeki sualayni ana kayfa caishun an ololaan seetay sualay faakbartu kabri sheeki ana unuba bikayrin khayrka sugna in sheegi qaala shayku odaygi meeray fa ohi qaala qaala ibrahim qaala ismaaciil de qaala ismaaciil meeray fa usaaki sheeka soybi shayin shaykin dardaarmi jarana kalad meeltay nacam ha yagra may akriya alayka korkaa salaama kin akriyaay wayamuru may amraay kaad may ka amraayay yani wa kay masalan an tutabita anta inada sugdo cataba sabaabika isbaabka dersaanshay sugd qaala ismaaciil mere zaka adkaasabi aw kay ahaay waanti adin alactabatu dersaanka lisheega weta amara huwa rasuulka amrayni amara huwa abi aw kay amrayni ani amri an umsika inan haysado kiada kahaysad yani kaamani aw kay koley kaamani sugdaasoy amaanga haytay hinka bacdi yani waa kay walkahaye inkalilikahaya uma labisa nagaadi canhum yoshua kunagaadi labasa ibrahim canhum an ilahliya ku ma sha allah ilahay wali doonay zaman ilahay doonay nagaadi uma ja ibrahim ibrahim koy bacda dalika zamani wa ismaciilun haal sookan yabri goraw nablan gamon goraw nablagaasoo dhaw liismaciil taxta dawxatin geedi hoose ku goraw qariiban meelon dhaw min zamzama marki oo naas nugahay meelila usoo sodon jer afartan jer iya awshenka koya ilaa waktigaasa shalmagna unugnaas e nugel kutabi wa ilahay laylan dhaafay bes beskas laylan ilahay lay migantis hadhikayda kutabi mana dadka dacwad gudbiyaayan dacwad daacinta rasule e imansho saasan kamid usan mana cashiradiiyo kutabaayan cashiradiyo qaraabadiyo dhona kutabaayan bes yani mangaabogeleyan masalan diinti af dacwadi isku e gudbiyaayan ay saas wa kolka sidiya kalku meli inkakooy waako kusoo geeka neefsadahay falama ra'aa falama ra'aa huwa ismaaciil marki aragay hu abaahu aawshe ibraahim aragi iyo gaama ismaaciil istaagay ilay ilaa abi aadis waan kuwar bixiday aw ka antajarkadaaler kalku warlay gabamahin kasaw kalma kasaw laakin isjiidadaas koronta yani maybo isjiidadaas taremi fahmi mana kama qumi ilayhi ila abihi aawshen qumi fasanaca subi kama yasnacu lwaalidu waalidsidii suubiyaay bilwaladi kasuubiyaay walwaladana suubiyaay bilwaalidi kasuubiyaay goorgoorsaday dadongadi waay qaala ibrahim ibrahim may ka gooray ya ismaaciilo ismaaciilo ina allaha tacaala ilaahey amarahu an amrayni ani amray biamrin ay amri ilahiy amar amar amarha ifari qaala ismaaciil meeray fasnac ma amaraka rabuka rabida ka amri falay qala ibrahim watucinuni awatucinu anta adina kaalmayaase niya nin kaalmayaase markaas qaala ismaaciil mere waucinuka ha amar ilahay adfulyaaskin kaalmayo eri qaala ibrahimu mere fa in allaha tacaala ilahay amarahu alama amray niyan may amray an abdiha inaan dhiso baytan bed dhisiya i amri hahunaa fi min hahunaa makaankan meelin hadada fidhiid geedkan hoosise ante gabalkan fuurkan e waa beedka dhisiya eri kacbadi alisaaraha kacbad baaliele fuurkana waashaara ilaa akamatin waashaara ishaar ilaa akamatin dalcadiya ishaari akamadaas oo murtaficatin saraysa calaa maa xawlaha gaarisha walihaadi ku korjar fa cinda dalika kaas agdeeda buurtun dalcadin adhisaaneeri fa cinda dalika fa cinda dalika alamri amarkaas fa cinda dalika alxaali xalkas kaase agdiyaye rafaca alqawaacida rafaca huwa ibraahim korweeli isla markiiba alqawaacida aasaaskiya korweli min albeyti beedki aasaaski hoose hadhisay korweli fajacala ismaaciilu ismaaciilna may gudgalay yaati ini lakooya bilxijaarati shiidiyaalo lakooya wa ibraahimu nabiy llahi ibraahimna yabni dhisaw hataa ida irtafaca lbinaaw dhisti marki kor nagasiya jaa yani jaa huwa ismaaciil lakooya bi hada lxajari shiidka lakooy fawadaca dijiyay hu xajarka diji lah liabihi lahu liibrahim an deji dhisi marki kor nagatay lideeri waayo shiidka inshaani shiidkaona yaw lakor nagada jaranjaraan e eh. maqaam ibrahim waayo shiidka macruuf hadi meeling maqaam ibrahim liley waaha shiidka sugahay gabal goone ya la dhiga ilaa alana hada sabiya in yaal oo bad sad yani dhali lageli shiidka shiidka um, bileerino saase dhali lidhahgeli hoob sadanka dugdi dhalada dhatiye lugaagi wal oo gabal dhiiga lakasurmi oo kal lugaa ilaa kugaadaha ka shugdi oo kale shiidkiy mana lugaa kuma sawrayin sidian yaala mana maqaam ibrahim elila gadaalsi meel kusuna islaw hoobkin suurtawto yani gabalka ahay meeliyeeda horti hanun cariiri e meel walaawayar markasta oo fursad helo koyka dhegkagad kadhegi korto mana firihi korto oo sulinkudu kolka shiid maergaase lama lugaas kuma sawrin mana oo dhiigahange gabalka shiidkiba dhiiga ilahay nuglahay mana ilahay shiidka nuglahay lugaasha hoob saar dhiigahango shiidkobadaw ma eh lugaagibkama sabriyi mana mela ka dhex jirta lado win melo ka dhex jir walan dhisi mana kalka yani shiidki sidahay an lakooy wa fajacala ismaaciil o ismaaciil maydbafa walaaamagafagama caleyhi red walaal wa ibrahim yabni dhisaw shiidka janjarin ee korangna bee hoosangna bee shiidka janjar ilahay kuwali shiidki naguseen kada asalsilire wawa yabni dhisaw ismaaciil ismaaciilna yunaawilo ismaaciilna yani dhiibow alxijaarata shiidyaal dhiibow bigudrat ilahi taala sidka ila alaan hadi al mana ilahay badbaadi xifdiyay xajuraswadkaasi yusuf lamide mana hata saas yaala meega wala deero kor nabi ibrahim nabi lahi ibrahim tirifis hada meega meega meega boqol sano wala deero kor mee mana wala xisaabo kor mee saaseta hadi ilahay xifdiya sriyaal kacbadi nasriyaan teeganta yani shiidkii onayo xajaru ismaaciilka nasriyaan yaal shiidkii sugahay nasriyaan yaal wal dhisi wa ismaaciil yunaawilu lxijaarata shiidyaala dhidhiibaw hu ibrahim dhidhiibaw وهma ibrahim ismاcilna yaqulani kagolaya رabana ya رabana rabano تقبل aقبل mina una no aقبal lay ilaho camalka una suubyahay noo no aقبal salay mana taaso cibaadad markeda samay haddana mayla labah ilahay tog ilah no aقبal erta mana hadda kacbadii dhonga la dhisahay beedki oo anfal badnaaya dhisahay nabilahi ibrahim yarishay waan hadin ilah noo aقبal camalkan yalay taaso camalka yasto may ilaahu ilah no aقبal ertolaba ma camalka waa tandidi salaadin hatukatay ha dur ma goorduma hadhini ha haturi salaadi haturi durkaasku turi sireedi me mana wal dhib haayirhedasku genti hang me mana markeed tukuta hadina murgooto lafade walku aqbalay soonki dhamaadi murgooto lafade wala aqbalay yani salilay mana taqabal mina salilay mana markaas rabbana ya rabbana rabahana taqabal aqbal mina unoo aqbal wala murgoodo hadin cibaadadi walku aqbalay wala subi khayrki inaka ila wad anta samiic alihi deego yata alcaliim og yeete wafi riwaayati ana ibrahima emayba yani fadahay wakana lbayt murtafica fakanat kadalika fakanat um ismaciil mayahatay kadalika alcaali haalkasa kasugnaatay hataa marat ilaa kumaran bihim biismaciil bihim biumi ismaciil wabniha onogisha iyeediya maylkawelay dad migl eho meelka kusun lamirsha oo kal lamirujamc yalaweli waan hadi lanka meelo roogiya hibeselew iya yariselew hataa mara zamiluni oo kale kadhegad oo yo may lakakiyasahaye wal o dad badan eyin mana may wali dad oo fadli leh oo eed fadlan le wa oo ahlulaahi ew falkun jamac oo migil e wala kaweli lameerki waan ari ariki aadislay xataa marat ilaaha ku maran bihim biumi ismaaciil wabniha ismaaciil aadis iyo unogshe inti rufaqatun jamaca ku maran rufagadaas min jurum min qabiilati jurum kumide o ahlu beytin hataa marat ahlu beytin intiya kumaran ahlu beytkaas min jurum qabiladi jurumkumide mukbilina haalin kuwa qaabilay min darigi kada darigi kadaleraha kuqaabili darigi kada mana makuwagawshe mela kukoy da safare mela isku maraw fanazalu degen fi asfali fi asfali makata makuwagaw koofurti iya degen acnika koyen guduben koofurite degen wa fi asfali makata makasheertiya koofurti iya degen yamangashe dhinigaasasheha degen fara o arageena daa'iran shimbirya aragen daairkaas oo caaifan wareegow shimbir oo wareegayo oo bikas ay argen shimbire baadi ogda dadki yani shimbire shalka saaya shimbirkan shimbirka biyo tusaay wan ley shimbirkan yani bahala tusiye ley dirtulonka saa mana shimbirkan bahala argahay ley mana dhalwogya ley mana taas oo kale shimbirka sunka malaba sheega ley mana shimbirki malabka sheega inta kuwareegdahay malaba laweydiyey geedoo la fiiriye lagodgode mana kolkan shimbire saas nooc nooc dadka baadidanka saaya haddi shimbirkan usun may bua biyo kawareege biyo kase yoona kasen may lay shimbirkan kale bi lay kawareege me bi roogna maroogsadaayo gabalkan bi makogansalesakiya faro aragen bairan shimbiri aragen caaifan bi kase e yani wa kay caaifan wareego bi korso kawareego ay faqaalo caaifan bi kase lay wa bi kasaayo wareego faqaalo maren ina hada daaira shimbirkan kan sida loogi layadur huwa shimbirkan wareegey calaa maayin bi korshe layka wareege la cahduna la cilmuna un ogaanshadaanana bi hada lwaadi waadigan kan e ognana walhaal ma fi fi lwaadi waadig daadisan hana ma un bi hanu sidan ognana waadigan bi maka ogayne waana shimbirkan meel bi roogna maroogsadaayo sawalanjar hala fiiriya joobala tajribeeye shimbirku suge meel bi roogna marooga wal ogi horta balan eh, eh, la imtixaani kolkan shimbirkan saasa xaadadiisa hada jartay hal fiiriyoy dabalkan bi maka ogayne qaalo may kagoolena faqaalo yani waa kay faarsalu diren de jariyan rasulan rasulka ya dire haw jariyayni lama rasul ya dirsaden anin firisin barkan meel meel kuwareeglaha firilay fa idan isla marki b hum dadki la diri rasuli la diri wa bilmaayi bibaha kedi hum annaasa dadkimehe kedi fa idan isla marki hum arrusulu rasuli la diri faarsalu jariyan aw jariyayni lama rasul misisidi rasul okil wa carabta shaanisho gaarsho ma iya damirka yani musanada jamac oo kale n isticmaalayan damir jamicin nagaaya kalkun lamaba oo kale jamac n isticmaalayan kalkun faidaa hum jariyeenki waaba bilmaai biba kedi faidan is marki hum aljariyeyni lamadii rasul la diraay bilmaai bio kadi a farajacuu nagadeen faakbaruu kabreen hum qawmahum qoomshoon kabreen faakbaluu qoomki agaabileen waumu ismaciilna hal cinda almaayi iyo baaliyo faqaaluu may ka goolena elki melkoen juruminti may kagolen atay ataaganina idmaselana ning idmase an anzila nano inunu degno cindaki ad agda degne ning idmase carab asal eyo arab alcarab lcaariba lere jurumin carabta asalka ewa ismaacilna alshay ajam ibrahim nabilah ibrahim waha ajam yahay laakin hada yani sun caraba nagala doone afsho barado doone gabartio guursadey kadahdarsamo doon reed dadki meelo degen oo ismaacil ka aftirsadeen kolkan alcarab alcaariba alcarab lmustacraba lereyon carabti oo carab owtiyo nabiy llaahi ismaaciil oo hadda inta geek yani roog awlaadisa carabtan oo dhan ka abtirsadaayn alcarab lcarab lama carabta lama langiibiye alcarab alcaariba alcarab lmustacraba nishalaremana carabta oo carab owtay asalka e jurumiintan yamaniyiintu asalshan yamaniyiinta dadkalaleyo yaw ansaarta madiina degaasi aanasa alcarab alcaariba quraysh li sheega rasuulka sala allahu alay slam kudhaladin alcarab lmustacraba alcarab lmustacraba nabiy lahi ismaaciil aftir soo gale aalsho cajamahay aadiyno carabtungo kalku marki demb carabtiya magaali meeliya hadalki gaadeen meeliya dhaha degen carabtiya ka darsamen alcarab lmustacraba lere reer mana kalkun sidiya reer jarumiinta inkakoyan waa kotaan kooyahay ismaaciila nabiy lahi kooyahay faqaal merena taadanina lana ninidmasa nanzila nanu inidugno indaki qaala degna qaalat um ismaaciil mertay nacmaasi idme walakin laa xaga xag lakum ising malihi idin filmaayo mila isku saara isbiyo hadhowti haylako biyo ilan yes kule yes wale raambi melmiyalne walakin laa xaga xag lakum ising malihi idin filmaayo biyo zamzamka xag makalihi idin ad kaalo may kagoolena nacam hafaylat hadis kule biyoga dirisa kilanagadaane biyona koogadan qaala ibnu cabas cabdllahi bn cabas may kagoolay qaala anabiyo naw may kagoolay sala allahu alayhi wasalam faalfa may helay dalika almadkura faalfa dalika alunsu wiilkaas kaasa waa uma ismaaciila heli walhaaliya umu ismaaciilna tuxibu jeel alunsa weel jeel fanazalu degen faarsalu dareen ilaa ahlihim eelyaalkoodi yadadan dirsadeen dad isku soctaal lehaaden ehelkiiso meel degna yadadan dirsadeen biyo leheleentukoya waay fanazalu degen macahom maca yani maca alqawmi qoomki macashoola degen ani an roog iyo hanikal kulisa degen hataa ida kaanu kalkan gabalki gareeri banaa hataa ida kaanu marki haadeen biha fiha makadii dhahdiye ahl abyaatin beeriyaale helkood marki nagden washaba lgulaamu kuriki ismaaciil hayn asnuga hayna baarbari watacalama huwa ismaaciil barday alcarabiyata carabi bardi hadi yani egsheejamahay lakin hade carabtiba dharoogem magaasho hadalsho bardi yani wa kay minhum min jurhumna ku bardi wa anfasahum wakana haaday anfasahum kan ku wanaagsan kan nafiisano ka qaalisan ku wanaagsan haadi wa acjabahum kan lakajeelan badinyi nagdi inawatagi shaba lgulaamu kuriki barbaari falama adraka marki tawargalay adraka ay balaa mablaga rijaali rijaali meel deerayen marki deeray tawargali yazawajuka darena usehelse meel roogo dadkan oo dariski ele zawaju zawjen gulaamken zawjen imraatan ka dare imraadaas oo minhum min aljurhum jurhum kumide tatumu ismaaciil iyo geeriyooti faja ibrahim nabilah ibrahima koy bacdama tazawaja ismaaciil arisha ismaaciil marki guursadi bacdi janasluga kutabi guursiden koy yudaalicuha al ibrahim firfiriya tarikatahu tarikata ibrahim nabilah ibrahim wali isku tabina firfiriya arinkisha zawjadi firfiriya falam yajidu ibrahim meelna ismaacila meelna fasala ibrahim suali imraatahu imraata ismaacila suali canhu an ismaacila suali faqalat imraadi meerte kharaja huwa zawji ismaacila tabi yabtagi hal dalabaw lanaanin dalabaw wafi riwaayati yazidu hal ugaaraw lanaanin ugaarabay uma sala suali aha yadiya suali can caishihim wa hayatihim uma sala huwa ismaaciil yani waa ibrahim suaalay ha zawjidiya suaali ha imraadiya suaali an cayshin nololood iya warsadi waheyatin waneyatin qaabsho iya warsadi qaabkiyo ku noolin faqaalat imraa faqaalat imraadi meertay naxnunu bisharin shariya kasugogno naxnunu fi liigin cariiri iya kasugno washidatin fakat iyo neeshidi iya kasugno erti washakat waadi ilay ilaa ibrahim an waadi e kalku malfadaw saas oo kale bilaanti ni nagadaan malo gol iduwal yaali niya dhibaatiye sidii o kasawirano sa kutubka adaan fade mailank adalainko hataa adan kasaan walbi dijaloban kusheekoyaas dhibsheelatumanasilisunol qaala may kagoolay fa ida jaa zawjuki awkin waaba dardaarimi makidin waa ku gaala ibrahim nabillahi ibrahim ere fa jaa zawjuki zawjka hadi koy iqra-i akri caleyhi ala zawji zawj korje inka akri asalaama salaamin dersi lankookin koye waan kasalaamay dheh waquli lahu li zawjuki zawjka mayn araase gayir doori catabata baabika ilbaabka dersaanka doori dheh feed yuayir huwa usuba ismaaiil dooriyey catabata baabihi ilbaabshay dersaanka suuba dooriyey catabatulbaab maylera ilbaabka marki lakugalaw wala hoosanka dadbang maragn mindilya iyo baraatiyaalki walaa hoosakadadaba iyo gurya sarte dhaartarkadadab lakuyaab walaaba yar hoosan la latilaabsadaw kaasa cataba lere kolka catabad yeede lamba gurigaas galaw aragele ye markas yaalsla bilaantan ataba limidmana yani duhoobla bilaanta rooga zoojada roogasla awka duurka abjarshagayo hida rooga unbadantiya mana hida roogas kalkun cataba oo kale lakashibahi catabadaas sugured kalkun si usuna a adig walka fahmaw yani ye sheegi mana cataba tabaabika ilbaabka darsaanshi lanka idikin waardeyahay sugu mana hay lanka suga zuuli falama ja ismaaciil waquli lahu yuayir ayir doori actabata baabi kan dheh ed yuayir huwa ismaaiil suba actabata baabihi baabi ismaaiil ismaaiil ilbaab shay darsan shay suba bedelay ilbaabka suba lanka hortis roog usuba bedelay sar mana falama jaa ma fahmiya lakin arika fahmi falama jaa ismaaiil ismaaiil marki koya kana kana ismaaiil ismaaiil waalimid anasa huwa ismaaiil soo dareemi waalimid shayan shay dareemi min gudumi abihi oo kale ah lan hagalaw shay soo dareemi min gudumi ahadin ahad hagalaw shay soo dareemi oo kale nimidnag faqaala ismaaciil may kagolay hal jaakum tinkoy min axadin axadun ha tinkoy jare qaalat may kagolay imraadi nacam ha jaana may ninkoy sheekhu ninkoy kada wakada sifatuhu sifadiisna kada wakada an taasi siri isada eto maana tilmaanti fasala huwa sheeki sualina un can kadi kan warsadi faakbartoni an kabrayhu sheeki an kabri fasala sheeki yani ugaara jareelen sheegi fasala huwa sheeki sualini ani suali kayfa xayshuna nololaana siyatay warsaday faakbartu an kabrihu sheeki ana unuba fi jahdin fi mashagatin mashaga kasugna wa shidatin wa fi shidatin shida kasugna sheeg saala may kagoolay ibra ismaaiil umeeray hal awsaaki kin dardaarmay sheekha suge hal awsaa huwa sheekha ki kin dardaarmay bishay qaala meertay nacama amara huwa sheekh ma maray ni an may amray an akra ana ini an akri alayka korka asalaam akri wayaqulu sheiku sheekh may ka eray kayir doori atabata baabika ilbaabka darsaanshi bedela ka eray qaala ismaaiil umeeray daka adakaas kan tilmaamay abi awkay ahay wakad amarahu abi awkay nian may amray an ufaaria ana ini anfaarg kiyada kafaarg alxigi biahliki idin halaalaadi mana fadalaga markaasa furay ha imraadi furi kol alxigi biahliki hooday dhaafnay aligi alxigi biahliki kinaayatu dalaaga lere kinaayatu dalaagu cindana hoob dadki hor diintiyo si kahaysi goonisha laakin un agdaan may buaha yani laakin hadda may lika dari fadalagaha lika dari walku dabgeli mana kolka alxigi biahliki idin sew hoob as joojida agdag erta yani liani alagtuki nagdaas idin saw yani kufuray nagdaas may kala nagdaas idin saw manaha mudado idin askuroogna nagdaas ni imbahany ni imbahany kinaayatu dalaag ma imbahanya ni imbahany koob alxigi biahliki erto waana manaha kufuri oo galbuga kingijar furanti markaas dati laakin idin saw des oo furawnan hayna mafuran baas markaas kinaayatu dalaag niyo imbahan tiri niyatu dalaag lakoyto dalaaga nagdaas koob kalen dalaagna nagdaas fabalaga ureed hadu waa kudabgliba fabalaga furiha almalata furi watazawaja huwa ismaaciil guursaday minu min jurhum gabiladii jurhum oo ladegnaayen kuguursadi ra imraatan ukra kaguursadi imraatu malal ilera yan ibnatu malala lera nanko malaag ho jurminta madax shoo ahay dadka mela degan malaag ahay gabarti oo falabita nagaadi ibrahimu nabiy llahi ibrahim ku nagaaday canhum can lahli elkiisha ku nagaadi ma mudisha allahu ilahay doonaya ku nagaadi uma ataahuwa ibrahimankoya hum alahlankoy bacdu bacda dalika zamani zamankaas kaasa bacdisha falam yajid huwa ibrahim meelne huwa ismaacil meelne fadakala huwa ibrahim gali cala mrati imrati ismaacil ismaacil zawjidis korshen gali fasala huwa ibrahim suaali canhu can ismaacil ismaacil heshe warsadi gaalad hiya zawjidi meerkay kharaja huwa ismaacil bay yabtagi hal dalabaw lana on hanin dalabaayo yani waa kay addacaam hanin dalabaw qaala ibrahimu may kagolay kayfa antum teesin wasala huwa ibrahim suaali ha imradiya suaali can aishim nololoodiya warsadi وhytim an hytim qaabsheyo kunoringa warsadi faqaalat imraadi meersay nacnunu kaahi yani bikayrin yani kayrya kasugn wabisicatin waaso ahaansha arsaag waasaaiya kajarne nolol barwaaqe kajarna seerki waasana amaanti ala lahi tacaala ilahay korshay amaanti faqaala ibrahim may kagolay ma dacamkum dacamki qaalat imraadi meersay alacmu dacamuna alacmu dacamkan ilib waayo fama sharaabukum qaala ibrahim ere fama sharaabukum qaalat imraadi meersay alma sharaabuna alma sharaabkan bi waay qala ibrahim may kagole lahuma ya lah ala barak barakay lah liahli ehelka ilah barakay fi nacmi hilib walma in barakay qala nabiyu sala allahu alayhi wasalam ilahay rasul shimeeray walam yakun lahum liahli liahli maka ahlu maka mun sugnaan yomaydin maalintaas abdug mun sugnaan walaw kana alxabu xabad hada fadi lahum liahli maka hada fadi daca la dacaa huwa ibrahim an ducay fadi lahum liahlihi an ducay fadi liahli maka fihi fi lxabi habadaas an ducay fadi qala qala nabiyu qala nabiy naumay gore fahuma ay lacmu walmaaw laa yaklu maal malakala nagadaw alayhima cala lami walmaai malakala nagadaw aadun aad lakala nagadaw mane bimagayri makata maka eyrsa maka lakala nagadaw ila hadi lakala nagadaw lam yuwaafiga lamigiliki muwaafigaayan aadki muwaafigaayan maka noolada kor waay wafi riwaayatin faja ibrahim wakoy faqala ibrahim er na ismaciil faqalat imraatu imraatu ismaciil meerta idhaba huwa yani ismaciil tabi yasiduha lugaaro faqalat imraatu imraatu ismaciil meertay alaa tanzil kiyodhay maba korsurulay ilinsu lakin war sadaasay yani sheegasimahan manaato ma fidhaysiya tan kalkun difail awji fail wa fidhaysiyay idi i helki garaabadiisa jeela alaa tanzilu yani wa kay alaa tanzilu antaad maadegaaso fatacama reedada aanto watashraba antaada dhanta kala ibrahim mere wama dacaamukum dacaamkin dhaamaw may wama sharaabukum sharaabkin ladhamawn may kala mertay dacaamuna nu dacaamkan alaamu ilag waay wa sharaabuna sharaabkan almaa bi waay kala ibrahim nabiy llahi ibrahim allahuma barik ilahu barke ilahum liyahli helkin barakay fi dacamihim barakay wafi sharaabihim barakay wa qala nabi qaala ibn cabas cabdالlahi بن cabas may ka golay faqala abulkasimi sala الlahu alayhi wasalam rasuulka may ka golay barakatu dacwati ibrahim hadi barakada makiyal barakatu dacwati ibrahim nabiy llahi ibrahim sala الlahu alayhi wasalam duadis barakadiya waay qaala may ka golay faida jaa zawjuki fabrai alayhi salaam aw qala ibrahim ere faida jaa zawjuki zawjka hadi koyo fabrai akri falastin ha kutabi koyahay hadana aragna nagdahay faida jaha zawjki zawjka adi kooyo fakri ay akri aley ala zawji asalaam akri wamuri farhi zawjka far yutabitha sugay catabata baabi baabi zawj zawjka ilbaabsha ilbaabkas darsaanshaya sugay adlmujed falama jaha ismaaciil ismaaciil marki kooya gaala ismaaciil umeeray wala dareemay meera hel ataakum sinkoy min xadin xadun xadinkoy jare gaala meertay nacma ataana shayku aninkoy sheekas axsan lhayati gaabshay wanaagsan waasanad dhamaantay caleyhi waasanad dhamaantay aleyhi ala shayki sheeki korshay waasanad dhamaanti alayhi ala shaiki amaanti fasalahu asheeki sualeyni ani suaali anka ay warsade faakbartu an inan kabrayhu sheeki an kabri fasalahu asheekini ani suaali kayfa xayshuna nololaana siyato faakbartu an kabrayhu sheeki an kabri ana unubo multabisuna kadhehengna bikayrin khair kadhehengna qaala yani wa ka ismaaciil umeeray fa usaaki kin dardaar fa usaahu wa sheeki ki alkin dardaarmay bishayin shay kin dardaarmay jare qaalad meertay nacam ha yagrahuha sheek akriyay alayka korkaa salaama ka akriyay aka salaamay wayaamurhu wa sheek ka adag may kamaraay an tusabita inada sugdo atbata baabika ilbaabka dirsanshay sugdo saasa ka amri qaala ismaaciil mera daka alkaas dhaki bilaan al khidaaba dhaki alkaas abi awkay waay wa anti abin wa kay anti bolos dhaki hoostl inkor dhaki alkaas yani wa kay zawjada ed ay dhaki maya faylay sidiya gode dhaka kaas sidiya lay mana dhaka kaas aw shay ishaarahay kolan dhaka kaas is abi awkay waay kan adadi sheegahays yani saasay daki la daki tila daki adakaas yakoji lahadlahay daawa awka ishaarada daki adakaas ada zawjida atakaas ada sheegahay abi awka waay waanti adin alctabatu actabayat adin mana adin dirsaanka la sheega ado inta adi roogasa dirsaan oo kalamide amara huwa abi awka nia nima amray an umsika ini an haysado ki adaka haysado ak hobi lasi dhaafo kaabsi walo uma labisa huwa ibrahim nagaadi canhum an ahlihi ibrahim ehelsiya kunagaadi ma zaman sha allahu ilaahay doonay uma ja ibrahim ibrahim koy bacda dalika zamani zamankaas kaasa bacdi shee koy ismaaiil nahaar yabrihuwa ismaaciil goraayo nablan gamon goraw gamon a samaysadahay oo baraka yani hakugaaranfadaw nablan gamon gorodaw heyan hatu gorodaw wayasnacu suubsadaw annablo asahmu qabla an yurakab nablaga may lere gamon ganti onayo birti onayo baalka lankaweelna ya lere kalku geeskiya gorodahay gamon yaku yaben suubsadayo aye nabran yabri gorodayo nablan gamon gamon gorodaw nablagaasoo laholi iw ismaaciilan sugnaadi taxta dawcatin taxta shajaratin geeda hoosiyan kagorodaw hay shajaradaasoo gariiban daw yani garihay taxta dawcatin kagorodaw gariiban yani makaanana kagorodaw makaankaasoo gariiban daw min zamzam eerka zamzam an dhawna kagorodaw falama ra'aa huwa ismaaciil marki argay hu aba ibrahim marki argay alayhima asalaatu wasalaamu marki argya ama ismaaciil ismaaciil surme ilahi ilaa ibrahim an surmi fasanaca ismaaciil suubiyay kamaasadi oo kale suubi yasnac lwaalidu waalid suubiyaayo biwaladi waladka suubiya oo kale walwaladu waladu suna suubiyayo bilwaalidi waay unugi awshay hadii oo meeldel safarka kooyaan isla dhongadaayan isgoorgoorsadaayan saasa shanig yani saasa fayle wa badana laakin yani baadid meelso ok galanta lisgriya galanta lisgiriya saas kale laakin lisgoorgoorsado la dhongado la fade mana saasa weeliya ley mana yani kama yasnacu lwaalidu sida suubiya bilwalad bilwaladi kusuubiya walwalad waladna kusuubiya bilwaalidi kusuubiya qaala may kagoolay ibrahim ibraahim may kagoolay ya ismaaciil warika ismaaciil eho eh, in allaha taala ilahi amarahu alama niyan biamrin amariya amri amara amri qaala ismaaciil mer fasnac suubi ma walaagi amara amare kaad rabuka rabuga ka amari suubi oo hadii yani usoo naasnuug eyi aadis walilanka bishaarayaya abda dhaladaaya usoo naasnuug ey mayler isremoodmi yani unoga kan e iawshe kacbadan dhisa doona walarn jibril i sheegay fi hada dhidi sodon sina bacdi shaw mana hata dhihays golku fa in allaha tacaala ilahay amarani may amray an abnian dhiso baytan dhisa haunamiranka dhisa hahe yani tasna ma fasnac ma amaraka rabuka qaala ibrahim mer watucinuni awatuialistifam macdufe watucinuni awatucinuni anta adin inkaalmayaase awatucinu anta kaalmayaase ni inkaalmayaase dhisawkas qaala ismaaciil mere ha nacam waucinuka kinkaalmeekilibisa qaala yani wa kay fain allaha qaala ibrahim ibrahim ay ka goolay alayhi salaatu wasalam fain allaha taala ilahi amarahu an amra ini ani amri an abriya ini an dhiso baytan dhisaha una amilanka dhis waashaara huwa ibrahim ishaar ilaa akamatin dalcad murtaficatin sarayt calaa maagi kusarayt hawlaha hawlal akamati dalcad yeede dhimiyaalsihasi kusarayt meela ishaari inta dhisdiyari fa cinda dalika fa cinda dalika alishaara ishaaradaas taas agdeediya rafaca korweeli algawaacida asaaska korwa dhulki hoose ha as hagod asidi gili asaasiba min albeyti beeski asaasiya korweeli fajacala ibraahimu nabiy llahi ibrahim may ba gudgalay fajacala ismaaciilo ismaacilna may gudgalay yaatihi wa ismaacil lakoya bilxijaarati inkaalmaysun shiidyaalo lakoya wa ibrahim ibrahimna yabni dhisaw jibilan calaamayay tusi besku gabalkia dhisaw nagda wa ibrahimuna yabni dhisaw xata ida irtafaca albinaa dhisi marki kor nagatiya jaa huwa ismaacil may lakoy bi hada alxajari shiidkana lakoy shis ajar maqaam ibrahim lero ibrahim booski surumi okal maqaam muslim kadar hadi maqaam ibrahim lere faw allah adije ibrahim ismail hu alxajar adije lahu li abi ibrahim awja ibrahim endiji faqama ibrahim nusurumi alayhi ala alxajari shiidkiya kasurumi janjaray okal nagati walhaal huwa ibrahim yabni dhisa wa ismail nu yunaawilu dhidhiibaw hu ibrahim dhidhiibaw alxijarata shiidyaalan dhidhiibaw walaaluma lamadi on yaqulani kagoleen rabbana ya rabbana rabbano takabal anta ilah abal mina uno no abal dhisoosha ilah no abal inaka ilah ad anta ad asamiicu alii deegawiyata alaclim alii ogyata walkasa li kawargabta acmaalan kawargabte hadalkaanana deegasa ilaahna balsalen mana wa fi riwaayatin ina ibrahima nabiy llaahi ibrahim iyo kharaja bahi biumi ismaaciil alabahi wa umu ismaacilna yani wa kay masalan biismaaciil alabahi wa umu ismaacilna macahu macasho way ahay yani wa fi riwaayatin ina ibrahima kharaja huwa ibrahim labahay bibr abi ismaaciil arisha ismaaciil iyo wa biumi ismaaciil alabay macahum yo macasho may haatay shanatun weelko weelbiyeed karbadko iyo macasho haati fiha fi sanati karbadka fishana maa bi kusugnaadi weel oo magaara kusuubiya biilkashibada wedadem fajacalat umu ismaaciil may gudgalay tashrabu ini dhamaas min ashanati karbarki dhamaas fayadiru labanuha wantiya dararaas cala sabiyiha anushen dararaas xataa gadi ma huwa ibrahim inti kugalo makata maka kugal o alaca ibrahim dijey ha umu ismaaciila dijey taxta dawxatin geedowin hoosiya deji uma rajaca ibrahim ibrahim nagada ila ahli ahli ibrahim ibrahim helshay falastiin ang nagadi faatbacd umu ismaaciila ratay hu e ibrahima kudabagali xataa lama balagu markii o dhon deeren kadaa konkorti sarayti marki deeren anaadad iya umu ismaaciil naadiday hu ibrahim ang naadidi min waraai waraa ibrahim saailatan halka golas ya oh. ilaa man tatrukuna salatmana ibrahim oh ilaa man ay tatruku anta ad kutabaasna anin kutabaas igankaan idaafasa inin kutabaas qaala ibraahim may kagoolay ila llahi asin kutabe ilahi asin kutabe qaala yani may kagoolay ay umu ismaaciil raditu raadla nagdi bilahi ak raadla nagdi oo ilahi bani dhaafti ilahi raadla ka ahaa ilahi man alaayausaasi farajacta nagati wajaclad may gudgalay tashrabu dhamaas min ashanati barbaski waraabas biyoyka jiran wayaduru shibamaw labanuha wantiyan shibamaas calaa sabiyiha unugshayarin shibamaas حata lama faniya marki tabay alma biyogi dhamadena qalat umu ismaaciil meertay low dahabtu ana taba ay biyogi dhamaden ba fanadartu ana firfiri lacali ana may uxisu ana ini ana dareemo axadan of dareem duuron imelon korkor hoga fargaasob qaala may kagoorayna qaala nabiyu fadahabat umu ismaaciil tarti fasacidat kortay asafa korti fanadarat firidi dinya fartije wanadarat firfiri dinya firfiridi hal tuxisu ini dareemaso axadan la argaas yeeftungo of argaas okel falam tajida falam tuxisa madareen axadan aad madareen gabal ilin ewa gurolo iswe falama balagat marki deertey alwaadiya waadigii sheerti deertiy sacad roorti wata seeti almarwata marwi seeti wafaclat fali dalika alficla ashwaadan kol yaala todob eya fali uma gaala meertay lo tabo fanadartu afiri ma ma walaagi facla sabiyona goli falidimada noola mosinogisin booray afiri lakana axsan seertay fadaba tarti wanadara daymoti faidan huwa unugi waaf xaali ali sabiyi sabigi xaalshay kasugni kaanahu ana sabiya sabigi waab yan yanshaku kusoo dhama dhawaadi waab lamid hay fa kaanahu yanshaku yani yasha hay yanshaku yahay gayliyahay kaanahu lilmawti mawt un dhawaadi waab lamid falam tuqira magodoobsane nafsuha naftiya magodoobsane hayadi naftiya magodoobsan faqaalad meertayloodhato ana tabo fanadarto ana firi lacali an maymudna uxisuni ana dareema hadan dareem ahad dareemo oo bi walaalasay wado nogdum afshay kasafejiisadaw fadahaba sabti fasacida korta safa buurti safi korti fanadara daymoti wanadara daymoti falam tuxisa madareen axada madareen hata atamat ilaa kutaamwelo sabcan todo tooka kutaamwel uma gaalad maertay lo yani wa kay dahabtu ana tabo fanadartu hafiri ma facala sabiy nagi wali fal hafiri lakana asa faidan hiya yadi bisautin haykeri marki todobadi dhimaystirtay marwar hoogdo ya soo degday dhigaa raadisili lahay fagaalad maertay akif gargaar in kana cindak yagdaati khayrun ayba gargaar faidan is marki may kediya jibril hakadi faqala jibril may falay bimacnaa facala waay bicaqibi irigtisa haakada dhulka jukusi wagamasa timbiya bicaqibi irigtisa cala lardi timbi faambasakal maaw biyoha burgadi fadahabat fadahishat is umu ismaaiil aya wareerti biyoogi aragahayta waana bina man efsi yani wareerti dhom hada meel bilan kufiladaan dawladi saasaayte dhibaato meelo xaaladi meelo maraasi oo biyaha kuburgaden biyoogi firiyaa soo wareerti wa yaabti yaabti fadahishad umu ismaaiila yaabti fajcalad may gudgalayta xog taxkinu yani wa kay ini habshamiyaas wadakara alxadita wadakara raawi may sheegay alxadita sheegay biduni macduri rawahu lbukaariy bihadi riwaayat kuliha addawxatu macnaahu ashajarat lkabiira qawluhu bafa ay walaajeesri asalki kale waljariy arasulu asalki adaabga waalfa macnaahu wajad heliw wa qawluhu yanshagu e yashhabu yaqrubu dhawaaday lilmawti an dhawaaday a وعn sacd بni زaydin رadi الlahu taala anhu kal samictu rasuul الlahi sala الlahu عlaه وsalam yaqul rasuulka goola degi alkamatu min almani alkalma ahay alkamatu min almani wamauha shifaa lcayni mutafaq عalayh وafi riwaayatin ina ibrahima nabiy llahi ibrahim ya kharaja bahi biismaaciila ismaaciila biismaaciila iyo wa umi ismaaciila yala bahi macahum maca ismaaciil wa umi ismaaciil macashona shanatun garbad iyo shanada may lera irbatun la sirba sirba bilka shiba fiha fi sanati karbadka disayna ma un bi kusugnaadi fajcalat umu ismaciil may gudgalay tashrabu dhamaas min asanati karbadkaisha ku dhamaaso fayadiru deriraw labanuha wantiya shibamaas cala sabiyiha anugsa yar korsheeka shibamaas hataa gadima huwa ibrahim ilaa ku galo makata marka ku gal fawalaca huwa ibrahim dijiyay ha umu ismaciil iyo nugsiya dijiyay taxta dawctin geedawin hoosiya diji uma rajaca ibrahim ibrahim usku nagadi ila ahli ahli ibrahim ibrahim helseg nagadi fatab fatabacat fatabacat maydatay umu ismaciila hum ismaaciil yarati o ibrahima kudabagali yani wa kay masalan falama balagu marki deeren o kadaanta sar maka daantiya sar marki deeren songorta sar songorta sar daanta daanta sar marki deeren yanaadad kudan i kadaan yalisalale kudan daanta hoose wa koofreshew kadaan daanta saren waabaheshew meelo makalku yani gulolashekudegaayo gobla sheebehaanga saase fure marki meelo deerti waabaheshe falama balagu marki deeren o kadaan deeren naadad yani daantasar marki deren naadad hiya umu ismaaiil ang naadiday ibrahim ang naadidi min waraai waraa ibrahim ibrahim kadaalsen ku naadidi gailatan halka goolaas ya ibrahim ibrahimo ibrahimo ilaa man ay tatruku antaad kutawaasan anin kutawaas qaala ibrahim may kugolay ilalahi asin tabe qaalad may goolay qaalat yani umu ismaaiil maertay ramitu raadlo nagdi hoobtaas bilahi akraadlo nagdi farajacat muslimad wa gabar muslimad wa nabi yani zawjadiis aha muslimad farajacat nagati wajacalad may gudgalay tashrabu ini dhamaaso min ashanati garbadki ku dhamaaso wayaduru shibama labanuha wantiyanaaha wantiya shibamaas calaa sabiyiha sabiyi um ismaaciil um ismaaciil sabishana caanadihin shibamaas hataa lama fanyalmaa biyogi marki onayaw tabeen yani fanyalmaa biyogi marki tabeen gaalad um ismaaciil um ismaaciil may kagoolay yani low dahabtu ana tabo fanadartu fiirfiiriyo lacaliya ana may mudna uxisu inana dareemo axadan qof dareem qof meeling marmaraw dareem biwel unagun wal afsheenka safijidoo helawsayt qala yani wa kay qaala nabiyunamay koolay fadahabat umu ismaaciil sabti fasacdad huwa umu ismaaciil asafa buurti jabal safleerahan bawaita korti fanadarat day mootay dhinyaa fiiridi wanadarat dhinyaalka dhonga fiir fiiridi hal tuxisu hiya iya ini dareemaso hadan dareemas ini kale falam tuxisa hiya iyadi madareegna hadan kof madareen falama balagat ilwaadi falama balagat umu ismaaciil marki deertay alwaadi sheerti deerti hoosan degaan degdi marwin jeede sacad markaas aroorti sacyal insaani ilmajhuudi tilaraahi moodni walhawata sete almarwata buurti marwi seti wafaclat fali dalika alficla ficilkaas kaas ashwaadan koryaalo fali uma qaalad may kagoolay zawdaas ana tabo fanadartu ana fiiriyo ma facala sabiy una gooli fali ana fiiri lakana asan serti fadaba tabti wanadara daymoti faidan huwa ala xaali faidan huwa ibnigi waba ala xaalihi xaalil ibni unugisugahay xaalidisa kasugnya sidiya weli imboorahay kaanahu si imboorahay kalku boor daale kaanahu ana gulaama kaanahu anasahay ana ibna onogi waab lamid yanshaku yaqrub usoo dhawaaday limoti geeran dhawaadi waa lamid wa yani waa kay usoo dhawaaday geeran dhawaadi e yash yashhabu dhawaaday lilmoti geeran dhawaadi waab lamid saasad fasiray falam tuqira nafsuha falam tuqira magaboogse magaboojine haayadi magaboojine nafsuha naftiya magabooji naftiya mahansalna faqaalad may kagoolay law dahabtu ana tabofa nadartu afirfidi lacaliya ana may mudina uxisu ini ana dareemo axad an axad dareem fadahaba tabti fasacida korti safabuti safi korti fanadara daymoti afarta janiba firidi a wanadara daymoti falam tuxisa madarengna axadan axad madareng hata ida atamat marki taamweelay sabcan taabweeliya gaalad hiya uma gaalad hiya um ismaciil meertay loogda hatu tabo fanadartu afiri ma facla ibnu onogi wali faliyan afiri lakana asan faidan isla marki hiya yeedima hekadiyey marki tood tookidi todba bisawtin sood iya kari fagaalad meertay kadeegahay akis anta ad gargaar saaxiibu soodow gargaar in kaana hadi haday indaka cindaka agda kayron hadi haday faidan isla marki ma hekeliye uma ismaaciil jibriil hakedi sala allahu alayhi wasalam faqaala fafacala jibriil falay bicagibi agibi jibriil jibriil iribtisa falay haakadaka fal dhulka jukasi wa wagamasa may ani timbiyay huwa jibriil timbiyay bicagibi iribtisa cala lardi dhilki timbi fay fanbataqa may baha burgaday almaau biyoha burgade fanbataqa almaau biyaha burgade waay fadahishat umu ismaaciil ayay yaabtay wareerti fadaysad um ismaaciil aya wareerti biyoum aragdi ala wareerti biyoum yo dhan waysnaay aragdi fajacalad may gudagalay taxfinu habshamiyaas taxfinu hiya um ismaaciil habshamiyaasa gudagali wadakara raawi alxadiisa sheegi biduli macduri duli lxadiis xadiiska dhirin sheeli lagabanta makakayne huwa lbukhaariyu kalkun riwaayaat fara badan wa bukhaariya huwa xadiiskan weri waana bi hadi tan dong security alriwaayaat riwaayatin kuli shay kuliya kuli riwaayat security wa addawxatu macnaahu ashajarat alcadiimatu alkabiiratu wiin wa qawlu qawl nabiy faqad faa ibrahim ibrahim ajesidi ay wala ibrahim ibrahim ajesidi waay walja waljariyu jarig mana arasul of meelandirsada waay walfey fena macnaahu waalfaa heli macnaahu wajada walfaa yani dalika kaas uma ismaacila heli herni yani unsugaasa heli walfa ay bimacnaa macnaahu macnaa alfa alfa macnaheedi wajada helilay qawlu qawl nabiy yanshaku kagooli e yashhadu dhawaadi waay lilmawti an dhawaad an sacيdi sacيd بn زayd min cشhرaةi المبaشirin رadi الlahu taعala anhu qala sacيid may ka goray رadi الlahu taعala canhu samictu rasuul الlahi adheegi sala الlahu عalيه وasalam yaqul rasuulka halka golaw yadheegi alkam-at lika min almani malab ireed hishee ku ahaadi wamauha ma lkamati likigu sige biyoshe shifaaءn caafimaadiya lilcayni iliya caafimaadn haadi wahay mutafaq عalayh alkam-at kam ah nawc min anabati nooc oo dhulka kabahaw ynbutu binafsihi naftiisa dhalde nagma aburaw duna jahdin wa camalin a igo rafaadi walbaadan abuurna fal yaasku bahe yani erin jarta anfecereed isku gurdayan mana isku amen likilere laki dadfirsi lakira likinkasani yani saasu koley waldoorka kabahayo baadid geedo hoosasha kabahaw mana marki xilo obaad kala roog markaaso erin jarta halkama tulika min almani malab ireed hayshe ku ahaadi malab ireed hayshe ku ahaadi asalshay malbideeda ku adi manago oo eh, reer banu israail waktigii oo tihi kajaran lahan diji oo yani iya kumid haadiy salsi meela ku ahaadiy alilay mana wama uha ma lkamati lakid usuga e biyooshayna shifaaun caafimaadi ahaade lilcayni ili iyo caafimaad ahaade kalkan lilcayni taas fasirshe culmadu lama fasir oo kale kafasire lilcayni ilo ilo manaha hoob ilo dhuuridooba caafimaad haati wal ari misl lcayni maylinlajeeda iloysod kofkan hoob la iloysod iyo shilinka goboye hinka faaisaday caafimaad lamad lamadaas fasir oo kala bisheeg muttafaqun aleyh adidkana muttafaq waay hadama eedlang isticmaalay h hididkay maragne diinsa geedkol marag sulayma usun laki ilayma makusi hoosgalay la usun kaasaada diinsi lelay macruuf waay diyoshi gasawdan hoodun binaanka bas heloo dhii korta mana diyoshi bala gasaaya gasooba gadan reer baydo yani biyoshi inti shiidan gasaaya tankeda shaaya laka kabsade yani walbo macruuf nga isticmaala batingi waraagasa anung dhamaay mana mutafaqun aleyh hadiskana mutafaq waay kitaab istifaar walahu alam